guntado midna korka saartaad heli kartaan xaalada jirta halkaa waa ka garan kartaa marka biizaarin waaxidin baa lagu tukan jiray waa dambo wax la haystay jaabir bin cabdilaahi oo waa oo labadii go mid kamida katabaanka agtiisa u saaran yahay ama calaaqada carabi hadda ku tiraahdana katabaan ma arab so afsoomaaliba ya ma af soomaaliba mise afafka kale inoo soo dooray allaaqay carabigu yidhahdaan carabiga callaaqay yidhahdaan katabaanka aduu maraday u saarayd hal goob uu guntaday uu iska tukaday mid baa yidhi deedna jaabirow go' waabakan kuag yaalle garbahaagoo bannaa seed u tukanaysaa wuxuu yidhi innamaa sanactu haada liyaraani alaxmaqu milak waxaa saa u sameey buu yidhi mid makas oo adoo kaleeta ah inuu arka buui xilligii nabiga alay slat